بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل في آداب القضاء وغيرها fasalkani wuxuu ku saabsan yahay aadaabta garsoorka iyo waxyaabo kale aadaab اqada waxaa loga jeedaa qaadiga markii la magacaabo waxyaabaha looga baahan yahay inuu ku dhaqmo wixii ka horreeyana wuxuu ku saabsanaa qaadiga qaabka loo magacaabaya iyo shuruuddiisa iyo waxaas ku saabsanaa liyaktub اlimaamu imaamku ha qoro liman qof ha u qoro yuwaliihi xilka qadaaga uu dhiibayo oo wayushhid markhaati ha u sameeyo bilkitaabi qoraalkii shaahidayni laba markhaati yakhrujaani oo la baxaya macahu qaadiga maciisa ila albaladi magaaladii loo magacaabay yukhbiraani oo dadka u sheegaya ahlu beledka ah bilxaali xaalkii ninkaas in la magacaabay oo qaadi u yahay wa takfii waxaa ku filan alistifaadatu shaacnimo inuu yani arinkaasi aafo dadkii ku dhex aafo ayaaba ku filan ila saxi muctamad haddaan qabanno laa mujaradu kitaabin qoraal uun kuma fillo cala madhabi muctamad haddaan qabanno wuxuu idhi markii uu magacaabo qaadiga qoraal ha raaciyo wuxuu ku caddaynayaa magacaabista qaadigan uu magacaabay iyo magaaladuu u magacaabay dardaaranna wuu u raacinayaa oo u dardaarmaya taqwada ilaahay inuu la tashado ahlucilmiga inuu iska hubiyo dadka markhaatiga noqonaya iyo wixii la halmaada ayuu qoraya taana waxaa loo deliishaday in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu u qoray camr bni xasm markii uu yaman u diray isagoo qaadi ah toddobiyo toban jir buuna ahaa camr bni xasm radia allahu tacaala canhu asxaabu sunan baa soo saaray abu bakr radi allahu tacaala canhu markii uu anas uu u diray baxrayn isagoo qaadi ah warqad buu u qoray wuxuuna ku shaambadiyey warqaddaas shaambadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ama khaatamkii ama fargalkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu ku shaambadiyey rawahu اlbukhaariy laakiin waajib maaha qaadigu inuu sidaa yeelo waa mustaxab waaya markuu marka qoraalkaas imaamku uu qoro qaadigii wuxuu u samaynayaa laba markhaati ah ayuu u yeelayaa oo ka markhaati kacaya waxaa warqada ku qoran ee magacaabista ah labadaas ninna way la baxayaan qaadigii oo magaaladii loo magacaabay bay u raacayaan dadkana waxay u sheegayaan ninkani inuu yahay qaadigii magaalada loo soo cayimay waxaa kaga filan labadaa markhaatiga ah inay arintaasi soo shaacbaxdo oy dadka ku faafto oo in qaadigaas magaalada loo magacaabay dadku ay ogaadaan istifaada waa inay arrintii soo shaacbaxdo dadka ku faafto taasaaba ku filan laakiin qoraal keligii oosan shaahidayna la soconin istifaadana la soconin kuma filo maxaa yeele qoraalka waa la taswiirin karaa waa hee la taswiirin karaao waa la bedeli karaa laakiin istifaadadu waxa wey iyadaaba ka xeldheer markhaatigii wlidalik lagama warin nabiga ala sla khulafa raashidiin in ay marhaati u sameeyeen liyaktub ha qora alimaamu madaxweynihii muslimiinta liman qof ha u qoro yuwaliihi xilka qadaaga uu u dhiibayo wayushhid marhaati ha u yeela bilkitaabi qoraalkii shaahidayni laba marhaati oo yakhrujaani la baxaya macahu qaadiyan ilbaledi beledkii u baxaya beledkii loo magacaabay yukhbiraani oo sheegaya bilxaali arinka in la magacaabay qaadigan oo beledka loo magacaabay watakfii waxaa ku filan alistifaadatu shaacbixid baa ku filan in arinkaasi soo shaacbaxo dadka ku faafo in qaadigan la magacaabay laa mujaradu kitaabin laa takfii kuma ilo ama laa yakfii kuma filo mujaradu kitaabin qoraal keligii kuma filo cala madhab wayabxau wuu baarayaa alqaadi qaadigii can xaali culamaai اlbaladi beledka culamadiisa xaalkooduu baarayaa wacuduulihi iyo kuwooda cuduusha xaalkoodu baadhaya beledka cuduushiisa wayadkhulu wuxuuna soo gelaya yowma اlnayni maalin isniina wayanzil wuxuuna degayaa wasata اlbaladi magaalada bartankeeduu degayaa aadigu markii uu magaalada gelayo intuusan gelin wuxuu baadhayaa culummada magaaladaas magaaladaas culimmada joogta waa kuwee magacyadood dadka akhyaarta ah ee waxa weeye arrintu ka go'do ee maalan madaxda ama salaadiinta ah ama waxgaradka ah ee waxa weeye akhyaarta magaalada ah ayuu xaalkooda ogaanaya oo baarhaya maxaa yaele ka maarin mahayo dadkaas in uu la tashado ama waxa weeye wax weydiiyo waaya maalinta uu soo geliyana waxaa fiican in noqoto maalin isniin ah weliba subaxnimo nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo ku dayanaya maxaa yaele nabig alay sl madiina wuxuu u galay maalin isniin ah xilli barqa ah hadday ku adkaato maalin isniina maalin khamiisa inuu soo galo ayaa fiican waaya weliba cumaamad madow inuu madaxa ku duubto ayaa fiican siduu nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam markii maka u galay cumaamad madow baa madaxa ugu duubnayd magaaladan wuxuu ka degayaa bartanka magaalada yacni haddii asaguu qaadi ka yahay magaalada keligii bartanka magaaladu degayaa si dadka dhexdhexaad oo u noqdo oo qofka magaalada darafkeeda ka imaanaya darafkeeda kale uu u dhaxeeyo ayuu magaalada bartankeeda degayaa haddii magaaladu ay weyn tahay weyaan haddii magaaladu yar tahay meeshuu doonuu ka degayaa wayanduru wuu eegayaa awalan marka koobaad fii ahli اxabsi dadka xabsiga ku jira ayuu eegayaa faman qofkii qaala dhahaa eh, xubistu waxaa lagu xidhay bixaqin xaq baa lagu xidhay adaamahu uu sii joogtaynaya xabsigii u daynaya aw mase dulman dulmi baa lagu xidhay qofkii dhahaa facalىa khasmihi qofkii waxaa weeye la doodayey ee qofka ka soo horjeeday waxaa ku waajibay xujatun xujo fain kaana haa'iban hadduu maqan yahay khasmigaasi ninka uu u xidhan yahay ninkaa maxbuuska ah hadduu maqan yahay kataba ilayhi qaadiguu u qorayaa kaa maqan liyaxdura si u yimaado uma dabeetana fi lawsiyaai yanduru wuxuu eegayaa fii xaali lawsiyaa'i kuwan yacni awsiyada ee loo dardaarmay dadka waxa weeye adfaasha iyo majaaniinta sufahada ayuu eegayaa faman qofkii iddacaa sheegta wisaayatan dardaaran in waxa weye caruur ama dad majaaniina loo dardaarmay inuu mas ka noqdo sa'ala wuu weydiinayaa canhaa wisaayadii buu ka waraysanayaa wa can xaalihi iyo xaalkiisa suu yahay buu ka waraysanayaa wa tasarufi maamulkiisa faman qofkii wajadahu uu helo faasiqan inuu yahay faasiq akhada almaala xoolihii wuu ka qaadanayaa minhu xaggiisuu ka qaadaya xoolihii ka wareejinayaa aw amase wajadahu wuxuu helay cadlan inuu yahay nin ah daciifan oo iska daciif ah oo waxaa weeye awood iyo karti aan u lahayn hawshan cadadahu wuxuu ku xoojinayaa bimuciinin mid kaaliya oo caawiya qaadiga aadaabta looga baahan yahy waxaa kaloo ka mid ah inuu marka u horaysa ee magaalada uu soo galo shaqada u horraysa uu qabanaya ay noqoto inuu ahlu xabsiga dadka xabsiga ku jira ee magaalada ku xidhan jeelkeeda uu indhaindheeyo marka wuxuu eegayaa dadkaasi inay xabsiga mutaystayn inaysan mutaystayn buu eegayaa qofkii haddaba dhahaa waxaa lagu xidhay xaq waxa weeye wuu joogtaynayo xabsigu u daynaya markuu hubiyo waxa lagu xidhay waaya hadduu xad ahaa maalan xad in lagu xidhay xaddii buu ka ogaya u iska sii daynaya hadduu tacsiir yahayna hadduu doono wuu sii daynaya haduu doono intuu tacsiirta ka ogo ayuu sii daynaya hadii tacsiir macnaha xabsigiisu yahay xabsi tacsiir hadee u daynaya hadduu doonana uu iska fasixo oo xabsi uu ka sii daynba waaya haddii xoolo lagu xidhana xoolihii buu faraya inuu iska oofiyo haddii uusan oofinin oo isla markaa inuu caydh yahayna sugnaanina xabsiga u daynaya ilaa intuu iska bixinaya xaqaas waaya haddii uu dhaho dulmi baa lagu xidhay iyo gardarro qofkii markaa soo xidhay ee khasmigiisa ahaa waxaa looga baahanyay inuu keeno xujo iyo caddayn waxa weye ninkaas wuxuu ku xidhay caddaynaya waayo hadduu joogo weeyaan haddii uu maqan yahayna warqad buu u qoriya qaadi uu leeyahay imow kadibna uu kala qarqaadaya oo dacwadoodu dhegaysanaya intaa kadib wuxuu eegayaa dadka awsiyada ah oo dadka loo dardaarmay inay mas-uul ka noqdaan caruurta yararta ee aabbayaashoo dhinteen maalan ama dadka waalwaalan ama sufahada kuwaasuu eegaya awsiyadaas mas-uuliyiinta ah, xaalkoodu eegaya qofkii sheegta marka inuu wasi yahay oo wisaayo in loo dhiibay wisaayadiibuu ka waraysanaya xaalkiisuu ka waraysanaya tasarufkiisa iyo siduu u maamulo wisaayadiibuu ka wareysanaya haddii uu arko inuu faasiq yahay xoolihii wuu ka wareejinayaa oo nin cadli ah ayuu u dhiibayaa haddii uu arko inuu yahay nin cadli ah laakiin daciif oo howlkar aan ahayn wuxuu ku xoojinayaa nin kaaliya oo caawiya wuxuu idhi wayandur awalan marka koobaad wuxuu egayaa fii ahli lxabsi dadka xabsiga ku jira faman qofkii qaala dhaha xubistu waxaa ligu xidhay bixaqin xaq adaamahu xabsiguu u daynayaa oo u joogtaynayaa aw mase dulman aw qaala wuxuu hi xubistu waxaa ligu xidhay dulman dulmi baa ligu xidhay facalaa khasmihi kii waxa weeye ka soo horjeeday ee la doodayey waxaa ku waajibay xujatun xujo inuu la yimaado caddayn fain kaana hadduu yahay kaa khasmiga ah haa'iban mid maqan kataba ilayhi wuu qorayaa liyaxdura si u yimaado uma dabeetana yandur wuxuu eegayaa fii xaali lawsiyaai kuwan waxa weye loo dardaarmay xaalkoodu eegayaa faman qofkii idaca sheegta wisaayatan dardaaran in loo dardaarmay inuu dad waxa weeye aan isku filayn mas-uul uu ka noqdo sa'ala canhaa wuxuu ka waraysanayaa canha ay can lwasaayati wasaayaduu ka waraysanayaa wa can xaalihi xaalkiisa ayuu ka waraysanayaa inuu yahay qof ku filan oo ammaano leh iyo in kale wa tasarufihi iyo tasarufkiisa siduu u maamulo ayuu ka waraysanayaa faman qofkii wajada uu helo faasiqa inuu yahay nin faasiq ah oo saaqid ah akhada almaala minhu maalkii wuu ka qaadaya oo ka wareejinayaa oo nin kale uu ku wareejinaya oo cadli ah aw oh, mase daciifa inuu daciif yahay wuu arkay cadada wuxuu ku xoojinayaa bimuciinin mid caawiya wuu u daynaya ama xoolihii oo gacantiis ku daynaya laakiin qof caawiya oo hawsha la qabta ayuu ku xoojinaya wayatakidu qaadigii wuxuu yeelanayaa musakiyan mid dadka eh, shuhuudda taskiyeeya wa kaatiban iyo mid qoraa ah wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu inuu yahay kaatibku cadlan mid cadli ah oo caadil ah caarifan oo aqoon leh oo garanaya bikitaabati maxaadira waxa weeye warqadaha dacwada qoraalkooda wa iyo dawaawiintii waxa weeye wax eh, lagu seefgaraynaya wax lagu qoreeyey ee qoraalkooda garanaya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa qofka kaatibkaa loo sunneeyaa fiqhun fiqhi leeyahay oo shareecada wax ka garanaya axkaamta wa wufuuru caqlin caqligiisu inuu eh, buuxo oo nin caqlileh uu yahay caqli zaa'ida wa jawdatu khain far quruxsanna inuu leeyahay wa mutarjiman wayattakhid wuxuu yeelanayaa sidoo kale mutarjiman nin turjumaan ah ayuu yeelanayaa oo hadal celiye ah oo shardigu shardigiisu kaa mutarjimka waxaa weeye cadaalatun cadaalad inuu leeyahay xuriyatun madax bannaani oo addoon uusan ahayn wa cadadun tiro inuu yahay oo hal keliya uusan ahayn walasaxu muctamad waxaa weeye jawaazu acmaa indhoole inay bannaantahay inuu noqdo mutarjim waishtiraaطu cadadin tiro in la shardiyo fii ismaaci qaadin qaadi maqashintii qaadigaasoo bihi ay bilqaadi qaadiga ay ku sugan tahay samamun dhaga culays dhagala'aan ha dhihin samam dhaga culays waay qaadigii sidoo kale aadaabtiisa waxaa ka ah inuu yeesho musaki musakigu waa ninka shaahidka ninka markhaatiga gelaya ninka taskiyeynaya weeye caddaynaya inuu yahay nin u suub bada markhaatiga iyo inuusan ahayn kaasaa waxaa la dhahaa muzaki waa taskiyeeye taskiyeeye wey hadduu asagu garanaya de asagaaba sheego dhihi ninka waa nin wanaagsan ama waa nin xunoo markhaatiga ma galo hadduusan garanaynina uu soo baadhay xaalkiisa oo warkiisu soo cadday sidaan dibka caddayn doona iyadoo faahfaahsan marka musakigaasuu yeelanayaa sidoo kale wuxuu yeelanayaa kaatib nin qoraa ah oo waxa weeye qaadiga dacwadda u qora iyo markhaatiga iyo waxaasoo dhan u qora maxaa yeel qaadigii wuxuu ku mashquulsan yahay xukumkii iyo ijtihaadkii qoraalkuna wuu mashquulinaya waaya waxaa kaloo la shardiyaa in uu kaatibkaasi uu yahay kaatibka waxaa loo shardiyaa inuu yahay nin eh, muslim ah oo cadli ah cadli waa inuu yahay si looga aamin noqdo khiyaanadiisa waaya haddii kale uusan cadli ahayn ama muslimun ahayn waxaa laga yaaba wax inuu isdabamariyo oo khiyaamo uu sameeyo sidoo kale waxaa shardi ah inuu garanayo qaabka loo qoro dacwadaha ee loogu qoro maxaadirta iyo sijillaadka maxaadirtuna waxaa wey warqadaha lagu qoro waxaa wey dacwadda xagga dambena lagu qorayo markhaatiyaasha sijillaadkuna waxaa weeye waa buuggaa weyn ee waxaa weye la gelinayo dacwadda marka dambe markii dee dacwaddii la dhammeeyo halka lagu diiwaangeliya lagu xafidayo wey galkii weyaan waxaa la sunneeyaa inuu yahay kaatibkaasi nin faqiih ah oo xoogaa fiqiga wax ka garanaya waayahay si aanu jahli ugu dhicin waayahay sidoo kale waaa la waxaa sunno ah inuu yahay nin caqli badan oo caqligiisu uu taam yahay far quruxsan leh suusan wax isku dabamarin fartiisa noqoto far waadixa oo kala saarsaaran sabca iyo tisca un isku qaldin alaa iyo alaaiin fartiisa inay kala saarsaaranta kala dhigdhiganta waxaa kale oo qaadigu uu yeelanayaa nin afceliyo mutarjim ah oo qaadiga u tarjuma luqada labada qof ee dacwadu ka dhaxayso waxaa shardi ah kaa mutarjimka ah in uu cadli yahay cadaalad baa loo shardiyaa waxaa kaloo loo shardiyaa xuriyad waxaa kaloo loo shardiyaa cadad tiraa loo shardiyaa tiro ayaa loo shardiyaa macnaha waxaa laga wadaa hal qof keliya kuma fillo waa in labo ay ahaadaan iyo wax ka badan waaya maxaa yeelay tarjamadu waa nooc markhaati ah waa nooc markhaati ah marka hal qof keliya kuma filno ilan qofka markaad ka af celinayso ee ka hadal celinayso waxa wey waxaad ka markhaati kacaysa inuu hadalkiisu sidaas saas u dhacay marka waa in laba nin ay yihiin waxaa laga yaabaa hal mid hadduu yahay inuu wuxuu ninka yidhi wax ka duwan inuu qaadiga u sheego waaya waxaa kale oo looga baahan yahay inuu xorriyad leeyahay oo waxaa kaa baxay addoonkii way bannaan tahay nin dhoolaha inuu tarjumaan noqdo maxaa yeel tarjamaadda lafdig baa la fasirayaa oo la caddaynayaa ooma baahno aragti hadduu qaadigu dhaga culus yahay oo loo baahdo in hadalkii la maqashiiyo oo codka kor loogu qaado waxaa shardi a ah dadkaa maqashiinay inay tiro noqdaan hal nin keliya kuma fillo maxaa yeelay sida mutarjimkao kale weeyaan lafdiga cayntiisii buu soo naqlinaya kan mutarjimkana macnihii buu soo naqlinaya marka mutarjimka maadaamaa nidhi labo iyo wax ka badan waa inuu noqdo kana waa saasoo kale waaya wuxuu idhi wayatakidu qaadigii wuu yeelanayaa musakiyan mid wax taskiyeeyo oo hubiya oo cadaaladda shuhuudda hubiya wa kaatiban iyo mid qoraa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu kaatibkaasi inuu yahay musliman muslim cadlan oo cadaalad leh caarifan oo garanaya bikitaabati maxaadira warqadaha dacwada qoraalkeeda garanaya wa sijilaatin iyo waxa weye dawaawintii iyo bugaagtii iyo galalkii wax lagu qoreeyey qaabka loo qora garanaya wayustaxab waxaa la sunneeya fiqhun fiqi baa loo sunneeya inuu leeyahay kaa waxa weye kaatibka ah oo wafuuru caqlin iyo caqli buuxa wa jawdatu khain iyo waxa weeye ar wanaag fartiisu inay quruxsantahay wanaagsantahay ar waadax uu qoraya mutarjiman iyo turjumaan waytakid wuu yeelanaya mutarjiman mid u tarjuma oo u hadalceliya shardigu shardigiisa waa mutarjimka cadaalatun cadaalad weye xuriyatun xuriyad weye wacadadun tira weye walasax muctamad waxa weeye jawaazu acmaa indhoole inay bannaanta inuu noqdo waxa weeye mutarjim waishtiraadu cadadin tira in loo shardinaya fi ismaaci qaadin qaadi maqashintii qaadigaasoo bihi samamun dhagala'aan ama dhaga culays uu ku sugan yahay qaadiga waxaan idhi samamun dhaga culays baan ku fasiray samam asal ahaan waxa wey dhagala'aan laakiin qaadiga hadduu dhagool yahay waxaa laga maqashiin karo marka waxaa loga jeeda inu dhagaa culus yahay baa loga jeeda iqan fi samci baa loga jeeda wayatakidu qaadigu uu yeelanayaa diratan ul ayuu yeelanayaa ama shaabuub lita'diibi uu ku edbiyo ee dadku wax ka garan waayo wasijnan iyo jeel liadaa'i xaqin xaq si loogu gudo xaqu ilahay leeyahay ama xaq aadam uu leeyahay walitacziirin tacziirtan uu isticmaalo ku edbiyo ama ku ganaaxo qofkii uu garto qaadiga waxaa kaloo loo sunneeyaa inuu yeesho shaabuug ama ul dira uu dadka ku edbiyo dadkii dee khalad sameeya majliskiisa ku sameeya siduu sayd cumar ba radi allahu tacaala canhu uu u lahaa dira oo qofkii dee khalad uu ku arkaa baashaas ugu garaaci jiray sidoo kale inuu xabsi uu qaadigu leeyaha fiican xabsigaasi xaqa ilaahay ayuu macnaha ku fulinayaa qofkii dee macsi ku dhaca aan xad iyo kafaaro aan lahayn ayuu ku tacsiirinayaa sidoo kale qofkii dee yani maalan xaq laga oogayo ayuu xabsiga dhigayaa wahaakada taana waxaa lagaga dayanaya cumar radi allahu tacala canhu wuxuu iibiyey daar maka ku taalay ayuu oo dirham ku iibsaday wuxuuna ka dhigay daartaas xabsi siduu bayhaqi warinaya fii musanafihi waytakhidu qaadigu wuxuu yeelanaya diratan ul buu yeelanaya litaadiibi uu ku edbiyo wax wasijin iyo jeel liadaa'i xaqin xaq xaq si uu u gudo jeelkaas waa litacziirin iyo edbin wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa kownu majlisihi qaadiga majliskiisu inuu ahaado fasiixan mid waasac ah baarizan oo muuqda masuunan oo laga dhowray min adaa xarin kulaylka dhibkiisa wabardin iyo qabowga dhibkiisa laa'iqan oo u qalma bilwakti wakhtiga kolba lagu jiro walqadaa'i iyo qadaagii garsoorkii u qalma laa masjidan masjid maya waxaa sunno ah majliska qadaagu inuu ahaado majliska garsoorka mid waasac ah maxaal cidhiidhigu dadkii khusuumta ahaa ee dacwadda oogayay u keenaya inuu yahay majlis muuqda oo waxa weeye qofkii doono inuu u soo qasto uu garanayo meel yaroo qollada qaadayo geli maayo meel macruuf oo dee garanayo bartilmaameed oo dadku isu tilmaami karaan oo kusoo hagaagi karaan ayuu degaya isla markaa meesha uu degan yahay waa inay ahaato qadaagu ku fulinayo meel aan kulayl lahayn qabowna aan lahayn oo macnaha waxaa weeye dhexdhexaad ah qabow daran oo dadkii dhibayan waa inuusan yeelanin kulayl daranna waa inuusan yeelanin macnaha waxaa looga jeedaa dadkii waa in laga ilaaliya dhibka wixii dhibaya oo idin isla markaa waktigu inuu qalmo waxaa looga jeeda waktiga inuu qalmo xilliga kolba uu ku jiro meel munaasab ah ayuu fadhiisanayaa xilliga maalan xagaaga wuxuu fadhiisanayaa meel dabayl leh xilliga jiilaalkana meel dugsi ah ayuu fadhiisanaya wahaa kada masjidkii ma fadhiisanayo oo masjidkii waxaa weeye ka dhigi mahayo meel uu dadku kala saaro meel gaar ah oo qadaaga u suubato oo guri gaar ah ayaa loo samaynaya maxaa yeele majliska qaadigu inta badan buuq iyo codkii oo kor loo qaada kama marhno waxaa laga yaabaa dadka meesha imaanaya qaarkood inay dad waalwaalan yihiin caruur yaryar dumar waxa wey xayd qaba gaalo inay timaado ayaaba dhici karta masjidkan waxyaabaha waa laga ilaaliyaa waaya laakiin marmar haddii qaadigii isagoo majliskii ka maqan oo masaajidka maalan ku jira hadday dacwad ku qabato xilliga salaaddu maalan u yimid oo kale wax dhiba maleh inuu dacwaddii halkaa uu ku fuliyo nabiga alayh sl slam mararka qaarkood isaga eh, iyo khulafaa raashidiinba xukunka waxay ku fulin jireen ama ay ku ridi jireen ayagoo masjid ku jira laakiin waxaa looga jeedaa bara ka dhigan mahay masjidka uu dadku kala saaro maxkamadda waxa weeye meel gaara ayaa loo samaynaya wayukrah waxaa la kahdaa an yaqdiga inuu xukumo qaadigii fii xaali qadabin xilli cadho fii xaali qadabin cadhada xaalkeeda markuu cadhaysan yahay wajuucin gaajada markuu ku sugan yahay washibcin iyo dharagta gaajada iyo dharagtaas oo mufridayni xaddii ka baxay wa kulli xaalin iyo xaalad walboo yasuu uu xumaanayo khuluquhu dabeecadiisu fiihi wakhtiga dhexdiisa aadaabta qaadiga waxaa ka mid ah inuu iska ilaaliyo isagoo cadhaysan inuu wax kala xukumo waa karaaho arrinkaas sidoo kale isagoo gaajo daran ay hayso ama aad u dharagsan inuu wax xukumo inuu iska ilaaliyo iyo xaalad walba oo waxa weye dabeicaddiisu ay isbedelayso sida maalan oo kale markuu xanuunsan yahay markay saxaro badan saxaro ay hayso ama kaadi ay hayso ama murugo daran uu ku sugan yahay ama farax waxa weeye uu ka badbatay ama lulmo ay hayso iyo hurdo taana waxaa daliilu xadiidkii saxiixayn ku suganaa nebigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa yaxkum axadu bayna اثnayn wahuwa khadbaan qofna yuusan kala xukumin laba qof dhexdood asagoo cadhaysan xadiidka ibni maaja soo saaray waaya fii lafdin laa yaqdii ayaa ku sugan marka cilado waxa weeye nabig alay slam markuu hadbaan yidhi litashawushi dihnihi cilladu waa taas tashwiishu dihni dihnigiisa ayaan fadhinin oo qofkii markuu caraysan yahay waxa weye maskaxdiisu caadi ma aha misaajkiisu ma degano waxaa laga yaaba inuusan ka boganin dacwada dhegaysigeeda inuu ku degdegaa dhici karta oo xukunkii uu kala gooyo asagoon ka fiirsanin oo dacwadii aan si fiican aan u jaangoynin oo xaqeedii aan marinin marka taa waxaa looga qiyaas qaatay xaalad kastoo qofkii caadi uusan ahayn oo xaalaadkan soo tilmaamayna ka mid ah sida markuu dharagsan yahay o kale markuu aad u gaajaysan yahay oo kale markii waxa weye murugaysan yahay markii waxa weeye sulig u baahan yahay ama uu lulmaysan yahay xaaladkaas kale qofku caadi ma aha waaya wayukrah waxaa la kahdaa an yaqdiga inuu qaadiga xukumo fii xaali adabin cara xaalkeed wajuucin gaajo o shibcin dharag mufriayni oo xadi ka baxay wa kulli xaalin iyo xaalad walba iyo si uu xumaanayo khuluquhu uluqaadiqaadiga khuluqiisu fiihi xaalkaa dhexdiisa wayundab waxaa la suneeyaa an yushaawira inuu la tashado alfuqaha fuqahadii waalaa yashtarii inuusan iibsanin waayabiica uusan iibin binafsihi naftiisa walaa yakuunu lahu uusan yeelanin wakiilun wakiil macruufun oo la garanayo wuxuu ihi qaadiga waxaa sunno ah inuu fuqahada la tashado khaasatan markii khilaaf uu jiro oo masaladu ay tahay masale khilaafi ah oo adiladu ay mutacaarid tahay xukumka mas'alada marka uu doonay inuu xukumo taana waxaa loo deliishanaya qowlka ilahi u uhi jala jalaaluh washaawirhum fi اlamr arrinka kala tasho ayuu ilahay nabigiisa ku yidhi nabigana calayhi الsalaaةu wasalaam uu ka maarmeeyey shuurada laakiin nabigu wuxuu doonay inuu arrintaasi u noqoto sunna lilxukaam siduu sayd xasan albasri u yidhi radia allahu tacaala canhu waay laakiin xukunka iska cad ee naskiis naska ku cad ama ijmaaca ama qiyaas jeli ah kaa shuuro uma baahno waxaa kaloo sunno ah qaadigu inuusan asagoo lafahaantiisa uusan eh, soo iibsanin oo gacantiisa wa ku soo iibsanin ama uusan asagu binafsi naftiisa wa iibinin inuusan la baashtirin bayci iyo shiraagi marka wax iibinaya ama soo iibsanaya asagu inuusan eh, laftiisa uusan wax iibinin baa sunno ah eh, suusan qalbigiisu oga mashquulin wixii dee laga rabay qadaaga ahaa midda kale waxaa laga cabsanaya dadku hadday arkaan qaadigii inay u jabiyaan oo shaygii boqol dolar la siinayo konton dolar laga siiyo markii laga iibsanayana dee lacagtii loo kordhiyo oo meesha hadiyad aan dee uusan qaadigu ku baraarugeyn soo gasho maxaabaadkaasa laga cararaya nooc yar laaluusha u ekaan maxaabaadku waa xaaraan arrinkaas sidaa darteed inuu eh, arrinkaan la baashara ma fiicno wakiil buu u dirsanaya marka qaadigu wakiil mucayanan ma yeelanayo wax u iibiya ama wax usoo iibiya maxaa yeele dadku way baranayaan wakiilkii qaadiga dhahayaano si asagoo la macaamilayan bay ula macaamilayaan marka muxaabaadkii aan ka cararaynay baan haddana imaanaya fain ahdaa haddii qaadigii uu soo hadiyey ilayhi qaadigii man qof lahu khusuumatun dood leh aw mase lam yuhdi aan u hadiyeynin qaadiga qabla wilaayatii intuusan qadaaga uusan qabanin ka hor xaramo waa xaaraan qabuulaha inuu ka aqbalo wain kaana hadduu yahay qofkan usoo hadiyeynayey wain kaana hadduu ahaa qofkani wain kaana hadduu qaadigu ahaa yuhdaa mid loo hadiyeeyo yuhdaa saasuu idin qoray soo maaha yuhdii ba idin qoray ah, yuhdii baa saxa ah. kitaabkan aan haysto laxni badan baa ku jira eh, wain kaana hadduu yahay qofka qaadiga waxu hadiyanaya yuhdii mid u hadiyan jiray walxaal laa khusuumata doodna uusan qabin qofkaasi jaaza waa bannaan inuu ka aqbalo biqadri alcaadati caadada qadarkeeda inuu kaa aqbalo intuu soo hadiyan markii hore wlwlaa waxaa fiicanoo habboon an yuiiba haddii uu aqbalo an yuiiba inuu waxa weye ka awaabiyo oo abaal u ka siiyo u ka abaalgudo calayha hadyadaas wuxuu idhi qaadiga haddii qof dood qaba uu hadyad u keeno ama ha ahaado qof horey ugu soo hadiyan jiray wilaayada ka hor intuusan qadaga qabanin ka hor ama yuusan qof dood qababa hadduu hadiyad u keeno waa xaaraan inuu ka aqbalo sidoo kale hadduusan dood qabin laakiin qofkan hore uguma soo hadiyen jirin qaadiga intuusan qadaaga qabanin hadiyad buuna siin jirin laakiin iminka markuu qadaaga qabtay ayuu hadiyadda u keenay taana ka aqbali maayo waa xaaraan inuu ka aqbalo waxaa daliil ah arrinkaas xadiidkii nebigu yuhi calayhi الsalaaةu wasalaam hadaaya alcummaali dadka waxa weye dowladda u shaqeeya hadyadaha la siiyo huluulun waa khiyaamo wa fii riwaayatin suxtun waaba xaaraan buu nabigu yhi alayh sla maxaa yeeley hadyaddu waxay keenaysaa in uu qalbigiisa u janjeero kaa hadyadda u keenay isla markaa waxaa laga yaabaa inuu hadhow u xagliyo oo waxa weeye dacwadii uu asaga u xukumo taasaa keenaysa bini aadamkuna waa daciif waaya marka waa nooc yar laaluush oo kale ah hadyadaasi la aqbali maayo marka haddii laakiin qofkan hadyadda u keenay uusan wax dacwadah uusan qabin markaa uu hadyadda keenayo isla markaana qaadiga uu hadyadda siin jirayba oo saaxiibkii u ahaa oo hadyadda uu u keeni jiray intuusan qadaaga qabaninba wuu ka aqbali karaa markaas qaadigu hadyadaas intii uu u keeni jiray in la eg hadduu u keeno wuu ka aqbali lakin wax ka badan hadduu u keeno ka aqbali maayo tusaale ahaan wuxuu u keeni jiray maalan eh, hadiyad wuxuu u keeni jiray maalan kaba soo qaad saacad konton doolar la siiyo markii qadaagu qabtayna wuxuu u keenay gaari ka aqbali maayo maxaa loo iska caddayde marka wuxuu hadiyadii u weyneeyey inuu rabo inuu kiis uu qaadiga u keeno hadhow dee markuu u baahdo qaadigana uu caawiyo marka ka aqbali maayo hadiyaddaas biqadri intii uu bixin jiray caadada unbuu ka aqbalaya waxaana awlo ah qaadigu inuu una ka aqbalin way iska fiicanta qofka hadida u keenay haddiise uu ka aqbalo qofka caadada u lahaa waxaa fiican inuu ka abaaliyo asna u wax siiyo wuxuu hadiyada u keenay wax lag u dhigma ama ka fiicanba asna inuu siiyo ayaa fiican suu tuhmada uga fogaado maxaa nabig alay slam hadiyaddu waa aqbali jiray qofkii siiyana uu ka awaabin jiray wuxuu ihi walaa yarfudu fuli maayo xukmuhu qaadiga xukumkiisu linafsihi naftiisa u xukumay walaaqiqiha doorkiisa wa shariikihii kala wadaaga fi lmushtaraki oo u xukumo maalkii ay isla wadaagayeen wakadaa saasoo kale aslu asalkiisa iyo wafarcu arciisa xukunku u xukumayo ma fulayo cala saxiix muctamad haddaan qabanno wayaxkumu lahu asaga waxaa qaadiga u xukumaya iyo wali haaulaai kuwan aan soo sheegnay alimaamu imaamka u xukumaya waa madaxweynihii muslimiinta aw qaadin aakhar ama qaadi kale wakada waxaa la mid ah naa'ibuhu qaadiga ku-xigeenkiisa cala saxiix muctamad haddaan qaba qaadigu naftiisa waxba ma xukumi karo waa mawaanicda waxyaabaha diidaya xukunka qaadiga ayuu halka ku sheegaya qaadiga haddii nin kale ay dacwad ka dhaxayso asagii ma xukumi karo naftiisa waxba ma xukumi karo waaya arrinkaasi nabig alay slam khasaa'istiisu ka mid ahaa addoonkiisana waxba ma xukumi karo maxaa adoonkiisa dee waaba asaga asga xoolihiisi ninka ay xoole isku leeyihiinna waxay isku lahaayeen ooma xukumi karo maala nin baa guri isku lahaayeen dabeetana ninkii ayaa nin kale dacwad ka dhexaysa oo gurigii ku qabsaday gurigii ay isku lahaayeen ayuu ku qabsaday ma xukumi kara asago maadaama ninkan ee xoole uu ka dhexeeyo waxa weye shubha ayaa mee jirta waa la tuhmaya qaadigii waa la tuhmaya marka saas darteed asagu xukumi maayo sidoo kale asalkiisa iyo farciisa toona waxba u xukumi maayo waalidkiis iyo awowgii iyo awlaaddu asagu dhalay iyo kuway sii dhaleen intaa midna u xukumi maayo maxaa yeelay waa abcaadiisiio waxay la mid tahay sida asagoo naftiisa u xukumay marka tuhma ayaa jirta laakiin walaaladii iyo almaaderadii iyo kuwa wuu xukumi karaa haddaba kuwan aan soo sheegnay ee nidhi qaadigu oma xukumi karo naftiisa iyo ayrkiiba kuwaan soo sheegnay yaa uxukumaya waxaa u xukumaya ama madaxweynihii muslimiinta ama qaadi kale ama qaadigan laftirkiisa ku-xigeenkiisa ayuu kiisa ku wareejinaya hadduu aabihii maalan uu meesha yimaado dacwad qaba ku-xigeenkiisa ku wareejinaya ama qaadi kale u leeyahay kiiska ugiisa aamo inankiisa saas kale hadduu yimaado oo nin kale dacwad ka dhexayso qaadi kale ku wareejinaya ama ku-xigeenkiisa wahaa kada waidaa qara hadduu qiro almuddaca calayhi kii lagu sheegtay aw maseno kale uu ka aamuso ka gaabsado waxaa weeye aw maseno kale waidaa qara haddii uu qiro almuddaca calayh kii wax lagu sheegtay haddii uu qiro aw maseno kale dhaarta uu ka aamuso faxalafa dabeetana uu dhaarto almuddaci kii wax sheeganayay wasa'ala qaadiya qaadigii uu weydiisto an yushhida inuu markhaati u yeelo calaa iqraarihi qiraalkiisa cindahu agtiisa uu ku qiray ninkan mudda aw yemiinihi dhaarta waxaa weeye muddaciga u dhaartay markii dee ninkan ka aamusay dhaarti dhaartuu dhaartay inuu markhaati u yeelo hadduu dalbado aw amase sa'ala weydiiyo alxukma inuu xukumo bimaa abata wixii sugnaaday wاlishhaada uu markhaati u yeelo bihi xukumkii lazimahu qaadigu waa uu ku waajibayaa o amase sa'ala wuxuu weydiiyey mudacigii qaadigii wuxuu weydiistay an yaktuba lahu inuu qoro maxdaran waxa weye warqad bimaa jara wixii dhacay oo meesha ka dhacay min hayri xukmin xugum la'aan wixii dhacay dacwad ah. aw mase wuxuu ka dalbaday inuu qoro sijilan buug inuu u geliyo bima xakam wuxuu xukumay istaxiba waxaa la sunnay ijaabatu inuu ajiibo waqiila waxaa liltajib waa waajib wuxuu ku yidhi laba qof oo dacwad ka dhexaysa u imaadaan oo kii muddaca calayhiga ee wax lagu sheeganayay xaqii uu qiro qaadigi hortiisu ka qiro uu dhaho ninkaas dayntaa wuu leeyahay ama uu indafiro dabeetana dhaara la dhaho mudda calayhi dabeetana dhaarta uu ka aamuso oo ninkan muddaciga uu dhaarto ila asaga dhaarta lagu soo celinayaae ninkan muddaciga dhaara la dhaho adigu oo asagii uu dhaarto dabeetana kan muddaciga ah uu qaadigii ka dalbo inuu markhaati u yeelo iqraarka ninka suuradii hore ee uu qiray uu dhaho qaadi markhaati u yeel ninkan inuu qiray xaqii aan ku lahaa oo agtaada ka karay marhaati u same ama markan uu dhaarti ka aamusay asagu dhaartay uu dhaho dhaartaa aan dhaartay inuu asagu ka aamusay anu aan dhaartay markhaati u yahay ama uu ka dalbado in uu ku xukumo wixii agtiisa ku sugnaaday ee dacwad ah markii dakiiskii u dhammaaday ee uu xukumay uu dhaho inaad arrinkaa ii xukuntay markhaati u yeel oo ii xukun arrinkaas igu xukun markhaatina u yeel qaadiga waa waajib inuu ajiibo maxaa yeelay ninkan xikmad buu kaleeyahay markuu sidaas leeyahay uu leeyahay markhaati u samee qiraalka qofkan aan wax ku sheeganayo ama dhaarta anu aan dhaartay markuu asagoo aamusay ama xukunkii dhacay markhaati u samee markuu leeyahay xikmad buu ka leeyahay maxaa yeele wuxuu ka cabsanayaa ninkan muddaa caleyhiga inuu hee xaqii dafiro uu dhaho waxa weeye maanan qirin ama waxa weye maadan dhaaranin ama qaadigu wax kuma xukumin inuu dhahaa baa dhici karta sidaa darteed inuu qaadigu ajiibo waa waajib haddii uu ka dalbado kii mudaciga qaadigii inuu u qoro qoraal dacwadii iyo kiiskii agtiisa ka dhacay ee aan la xukumin weli laakiin dee sida dacwadda u dhacday iyo qaabkii dacwada la ogi dhaho warqad iigu qor qaadi waay ama uu dhaho waxaad gelisaa buugga waxa weeye maxkamadda wixii la xukumay waa sunno markaa inuu ajiibo waa sunno inuu ajiibo waajib mise maxaa yeelay tan dambe de qoraalka wa kuma sugnaado qoraalka wax kuma sugnaade e aq ma suge waxaa wax sugaa markhaatiga tan marka waxaan idhi waa sunno inuu ajiibo laakiin waajib ma aha idaa qara hadduu qiro almuddaci calayhkii wax lagu sheegtay haddii xaqii lagu lahaa uu qiro oo masano kala dhaarta uu ka aamuso oo u ka gaabsado faxalaf almuddaci kii wax sheeganaya u dhaarto wasa'ala weydiiye alqaadi qaadiga uu weydiisto an yushhida inuu markhaati u yeelo calaa iqraarihi qiraalkiisa cindahu agtiisa uu ka qiray cinda alqaadi aw mase yemiinihi an yushhida inuu markhaati u yeelo calaa yamiinihi kan mudaciga ah waxa weye dhaartiisa aw amase yushhida oo markhaati oo sa'ala weydiiye alxukma inuu ku xukumo bima abata wixii agtiisa ku sugnaaday aw amase sa'ala u weydiiyey sidoo kale alishhaada markhaati inuu yeelo bihi xukumkii lazima intaaso dhan waajib bay ku tahay inuu ajiibo mase sala mudacii qaadigi wuxuu weydiistay an yaktuba lahu inuu qoro maxdaran warqad bima jara wixii dhacay agtiisa ka dhacay min hayri xukmin xugum la'aan dacwadu se u dhacday inuu qoro oo warqada uu qoro ayuu ka codsaday aw mase sijilan eh, an yaktuba lahu inuu qoro sijilan waxa weeye buug waxa weye fayl ama gal inuu u qoro bima xakama wixii uu xukumay oo ugu qoro istuxiba waxaa la suneeya ijaabatu inuu ajiiba waqiila waxaa la tajib waa waajib ويustaxab waxaa la suneeyaa nuskataani qaadiga waxaa loo suneeya nuskataani laba nusqo inuu dacwaddii u sameeyey iyo xukumkiiba ixdaahumaa midood labada nusqo lahu ay lisaaxib اlxaqi ayaa la siinayaa wاlukhraa nuskhada kalena tuxfadu waxaa lagu xafidayaa fii diiwaani اlxukmi yani xukumka diiwaankiisa ayaa lagu xafidayaa waxaa fiican qaadigu inuu laba nusqo dacwada ka sameeyo iyo xukumkaba nusqo waxaa la siinaya saaxib اlxaq qofka xaqa iska leh ayaa la siinayaa nuskhada kalena waxaa lagu xafidayaa galka maxkamadda diiwaan alxukm galka maxkamadda ee xukumka yani lagu faahfaahinayo iyo kiiska iyo si wax u dhacay iyo labada qof ee waxawy dacwadu ka dhexaysa iyo taarikhda waxa wey dacwadu dhacday iyo dadkii markhaatiga ka ah iyo waxaasoo dhan lagu faahfaahinayo halkaas ayuu ku xafidayaa waa irshifkii maxkamadda ee la gelinaya waxa weeye meesha lagu xafido eh, dacwadaha wtustaxab waxaa la suneeyaa yustaab waa la suneya nuskataan laba nuso ixdaahuma labada nuska mid lahu waxaa iskale qofka xaqa iskale walukhra ta kalena tuxfad waa lagu xafidayaa fii diiwaani اlxukmi xukumka eh, waxa weeye buuggiisa iyo diiwaankiisa waidaa xakama hadduu xukumo qaadi biijtihaadihi ijtihaadkiisa hadduu ku xukumo uma dabeetana baana uu soo caddaado khilaafa nas اlkitaabi kitaabka naskiisa inuu khilaafsan yahay oo ka hor aw isunati ama sunnada inuu ka hor aw alijmaci ama ijmac inuu ka hor aw amase qiyaasan qiyaas inuu ka hor imaanayo jeliyin oo cad naqadahu adigu wuu burinayaa xukunkaas huwa isaga qaadigaa burinaya waayruhu ayrkiina wuu burinaya laa khafiyin laa inbaana hadduu soo cadaada maya xukunkii khilaafa qiyaasan qiyaas mid khilaafsan iyaaskaasoo kafiyin qarsoon waaya wuxuu ku yidhi qaadiga hadduu ijtihaadkiisa wax ku xukumo dabeetana ay soo caddaato xukumkaa uu xukumay inuu ka hor imaanayo naskii qur'aanka iyo sunnada naskii qur'aanka ama naskii sunnada ama ijmaacii culammada ama qiyaas cad oo jeli ah qiyaaska jeliga ah waa qiyaaska waxa weeye ee la jasbinayo la goynayo inuusan farqi u dhexayn asalkii maqiis caleyhiga iyo farcii maqiiska ahaa waaya kaasa iyaas jeri ladhahaa markaa qaadigu wuu burinayaa xukunkiisii haddii usoo caddaatay inuu arrimaha uu khilaafay afarta arrimood naskii qur-aanka ama naskii sunnada ama ijmaaci ama qiyaaska jeriga asagaa waxaa weye burinaya xukunkiisii ama qaadi kalea burinaya qaadi kale haddii dacwadii la gaadhsiiyo asagaa burinaya qaadiga kale laakiin haddii usoo caddaata qaadigii in uu khilaafay ijtihaadkiisii qiyaas khafi oo qarsoon oo dee aan waadix ahayn oo cilladiisu aysan waadix ahayn farqiga waxa weeye asalka iyo faraca in waxa weeye ay suuroobdo in maarata ay farqi u dhexeeyo oo aysan isku mid ahayn kaas waxa wey la burin maayo qiyaaska khafiga waa qiyaaskii aan ahayn maa quطica binafyi اfaariq kaas ma ah waa kii wixii ka soo hadhay la dhahaa qiyaas khafi ah waaya laakiin ijtihaad ijtihaad uga buriye qaacida waa ka ahayd alijtihaad laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad uga buriyo wixii intaa ka soo haray afartaa hore wixii ka soo haray waa ijtihaad marka ijtihaad ijtihaad uga buriyo walqadaa'u qadaagii yanfudu wuu fulayaa daahiran daahirka ku fulaya walaa baatina baatilka laakiin ku fuli maayo maxaa looga jeedaa qaadiga haddii uu arin uu xukumo isla markaa arrinkaa siduu xukumay xaqiiq ahaan uusan ahayn isagoo ku ijtihaaday tabartii ah laakiin sidaa uu xukumay xaqiiqadu ma ah maalan laba qof ayaa isu qabsaday dhul kii xaqlaha dhulka iska lahaa caddayn ma haysto kan kale ee waxa weeye dhulka sheeganayana markhaati beenaaloo keensaday maalan qaadigu uusan ku baraarugin ama warqado uu soo taswiiriyey ama wuxuunbuu keenay qaadigu markuu dacwadii dhegaystay ninkan u xukumay waxa weeye aan dhulkan iska lahayn isagoo raacaya de markhaatigaas iyo waraaqaha uu ninku keensaday waaas marka qaadiga tabartaas wuu dadaalay oo wixii laga reebo o dhan dacwadu u dhamaystiray laakiin xaqiiqadu sidaa maa ninka u xukumay dhulka ma lahayn ninka kale iska laha marka qadaaga horta daahiran wuu fulaya daahiran wuu fulaya ninkaasaa dhulka loo xukumaya waay laakiin laa baainan baailahaan u fulayo ninkan loo xukumaya xalaal oo maaha dhulka saasa laga wadaa waaya adagu dee xaaraan xalaal kama dhigo waaya xalaalna xaaraan kama dhigo waxaana taa daliil u ah xadiidkii nabigu yuri alayhi isalaatu wasalaam inakum takhtasimuuna ilaya doodaya dood baad ila imaanaysaan walacalla bacdukum barkiin waxa laga an yakuun inuu yahay alxana mid waxa weeye kaga cadcad bixujatii xujadiisa bibacdi bar kale faaqdi lahu qofka markaa hadalka cad ee aftahanka ah inaan u xukumaa dhici karta binaxwi ma asmac waxaan ka maqlayo anoo raacaya faman qadaytu lahu qofkaan u xukuma min xaqi akhiihi walaalkii xaqiisa bishay aan u xukuma shay falaa yakudu yuusan qaadanin fainama aqdacu lahu waxaan u goynaya qidcatan qayb oo min annaari naarta ka mid ah mutafaqun caleyh walaa yaqdi qaadigii xukumi mahayo bikhilaafi cilmihi cilmigiisa si ka duwan ma xukumayo biijmac culamada wاlأdharu muctamad waxaa weeye annahu yaqdi inuu xukumayo bicilmi cilmigiisa ku xukumaya ila fii xuduud اllahi tacaala ilahay xuduuddiisa mooyaane wuxuu ku yidhi qaadigu cilmigiisa si khilaafsan ma xukumayo macnaha wuxuu og yahay cilmigiisa wa laga wada ogaanshihiisa si khilaafsan ma xukumayo tusaale ahaan laba ninba agtiisa waxay kaga markhaati kaceen ninkaa iyo haweeneyda inay isqabaan oo gabadhani ninka ay xaas u tahay ayay ka markhaati kaceen asaguna wuxuu og yahay in maxramiye ay ka dhexayso maalan waa ukhtuhu min aradac inay tahay buu og yahayba ukhtuhu min aradac inay tahay oo maxramiye ay ka dhexayso oo uusan guur u qabanayn ayuu og yahay marka ma xukumayo sidoo kale hadduu og yahay maalan ninkan inuu saddex gabadha ku furay asagaa u joogay oo indhihiis ku arkayay markuu saddex ku furay nimankan waxay ka markhaati kaceen gabadhan inuu ninkani qabo marka hadalkooda dhegeysan maayo nimankaas waxay tahay waxay khilaafsan tahay xaqiiqada uu og yahay khilaafsan tahay marka laa yaxkum bikhilaafi cilmi marka lagu yahay waa saas ogaanshihiisa si ka duwan ma xukumaya bil ijmaac culamada arka waa isku waafaqsan yahay caddaynta iyo markhaatigana dhegeysan maayo maxaa lamaga ictiqaadsanaba asaga wuxuu og yahay inuu waxaasi baadil yahay wuxuu baadil inuu yahay og yahay see buu xukumi laakiin qaadigu wuxuu xukminayaa bicilmi yani hal yaqdi bicilmihi cilmigiisa ma xukumayo mase ma xukumayo waa masle khilafi culamadu isku khilaafeen qaarna waxay dhaheen wuu xukminayaa bicilmihi buu xukminaya qaarna waxay dhaheen ma xukminayo labadaa qowl ee culamadu isku khilaafeen ayay madhabkeenana khilaafka uu ku jiraa laakiin sida muctabadka waxa wey inuu cilmigiisa ku xukumayo qaadigu waay cilmigiisa maxaa looga jeedaa wuxuu og yahay isagoon markhaati u baahanin ayuu ku xukumi karaa waaya tusaale ahaan laba nin baa isku qabsaday guri milkiyadiisa ama dhul milkiyadiisa qaadigu wuxuu ogaa labadaa nin mid ahaan inuu dhulkan iska leeyahay asagaaba goobjoog ah markuu iibsanayo markhaati kaa oo arkayaba oo wuu hubaa ninkan dhulkan iska leeyahay ninkan kalena de waa iska sheeganayo ninkii kalea wuxuu keensaday eh, markhaati markhaatigaasoo raacay mise cilmigiisiibuu raacay qaadigu cilmigiisuu raacay laakiin waa inuu e, ogaadaan yani ninkan inuusan yani dhulkii iuna iibinin oo dee milkiisi weli ku jiro waa inu taa ogyahay waaya xuduudda ilahay laakiin ku xukumi maayo fii xuduud illahi tacala ilahay xuduudiisa unbaa laga soo reebaya cilmigiisa xuduud ilahi ku xukumaya sida zinadii sariiqadii iyo shurbulkhamrigii iyo qof uu arkay inuu zaani ku xukumi maayo eh, xad zina qofuu arkay inuu xadayey ku xukumi maayo xad sariqa qofuu arkay inuu khamri cabayo ku xukumi maayo xadkii maxaa yeel arrimahaas waa xaq ilaahay cilmigiis ku xukumi maayo maxaa yeelay alxuduud tudraw bishubahaat xuduudda shubahaad baa lagu daraya waxaana sunna in la astiro wuxuu hi walaa yaqdi qaadiga ku xukumi maayo bikhilaafi cilmigi cilmigiisa si khilaafsan ogaanshihiisa si ka duwan wax ku xukumi maayo bilijmaac ijmaac culummada ayaa arrinkaas ku dhacay waladhar muctamad waxa wey annahu raadigi yaqdi inuu ku xukumay bicilmi cilmigiisa ogaanshihiisa inuu wax ku xukumi karo ilaa fii xuduud illahi tacala ilaa xuduudiisa mooyaane walow ra'aa qaadigi hadduu arko waraqatan xaanshi hadduu arko fiiha uu ku sugan yahay xukmuhu xukumkiisii aw shaahidun mid markhaati u arko shahaadatahu waraqatan warqad u arko fiihaa warqadda uu ku sugan yahay shahaadatuhu markhaatigiisii aw mase shahida shaahidaani laba markhaati ka markhaati kacaan anaka adigu qaadiyo xakamta inaad arrinkaa xukuntay ow anaka adigu shaahidiyo shahidta inaad ka markhaati kacday bihaada arrinka lam yacmal ku camalfali maayo qaadigii ama shaahidkii bihi xukumkaa ku camalfali maayo walam yashhad kii shaahidka ahna ka markhaati kaci mahayo bihi wixaa la soo sheegay ka markhaati kaci mahayo xataa yatadakar ilaa xusuusto wa fiihimaa camalka iyo shahaadada waxaa ku sugan wejun wej fii waraqatin warqad mansuuratin oo la ilaaliyey cindahumaa cinda alqaadi waاshaahid qaadigii iyo shaahidkii agtooda lagu ilaaliyey waaya wuxuu ku yidhi qaadigii hadduu arko warqad ay ku qoran tahay inuu xukunkaa uu riday ama nin shaahid ah oo markhaati ah aya wuxuu arkay warqad ay ku qoran tahay inuu ka markhaati kacay arrinkaas waaya ama laba nin ayaa qaadigii u yimidoo waxay dhaheen waxaan markhaati ka nahay inaad arrinkaas aada xukuntay waa hore aad kiiskaasaa u xukuntay ama laba nin ayaa waxay u yimaadeen nin shaahida waxay dhaheen waxaan markhaati ka nahay inaad arrinkaas ka markhaati kacday qaadigaas warqaddaa uu ku arkay xukunkiisa waxa weeye ku camalfali maayo oo fulin maayo waaya ninkaa shaahidkaana warqadda uu arkay in shahaadadiis ku qoran tahay waxa wey ka markhaati kici maayo ilaa ay xusuustaan ilaa ay dib ka xusuustaan mooyaane waaya maxaa yeelay waxaa suuragal ah in warqaddii la taswiiriyo oo waxa wey loo sameeyey aa dhici karta taswiirkuna aad buu u badan yahay fartuna way isshabbahdaa qaacidana waxay leedahay hadday suuragal tahay in yaqiin la gaadho daniga lama ictimaadayo waaya laakiin wej baa ku sugan camalkaa qaadigu ka camalfalaya warqadaas iyo waxaa weeye shahaadadaas wejkaasi wuxuu leeyahay warqaddu hadday tahay warqad qaadigu ama shaahidku uu ilaaliyey oo kitaab ku dhex jirta buug bayba ku dhex taallaa buuggaana gurigiisu yaallaa wuuna ilaashadaa waxa weeye wuu cuskan karaa macnaha oo qaadigii wuu ictimaadi karaa shaahidkiina wuu ictimaadi karaa qowl baasaa qaba laakiin sida muctamadka ah waxa wey taa laftirkeeda lama ictimaadi karo waaya waa suuragal taswiirku inuu soo galo kaa laftirkiisa buugga laftirkiisa waxaa lagu dhexgelin karaa walahu laqmadan kusoo celina wuxuu uhi walow ra'aa hadduu arko qaadi ama shaahid uu arko waraqatan warqad fiihaa warqadda uu ku sugan yahay xukmu xukumkiisi xukmu qaadi aw mase fiihaa uu ku sugan yahay shahaadatu shahaadatu shaahidi markhaatiga uu qof ka markhaati kacay qof uu arrinka ka markhaati kacay aw mase shahida shahidayn laba markhaati ka markhaati kacaan annaka adigu xakamta inaad arkaa xukumsa haddaad qaadi tahay aw mase shahidta inaad ka marakacday bi hada arrinka lan yacmal qaadi ku camalfali maayo bihi hadka qoraalkaas madmuunkiisa ku camalfali maayo walam yashad kii marhaatiga ahaana ka marhaati kici maayo hadkiisii waxa ku qora xataa yatadakara mid walba ilaa ka xusuusto inuu waxaa xukumay ama waxaa ka marhaati kacay wa fiihima camalkiiyo shahaadada waxa kusugan wejin wej ayaa ku sugan le in la aqbalayo fii waraqatin warqad haddii qoraalkaasi ku sugan yahay masuunatin oo la dhowray cindahumaa cinda alqaadi washaahid qaadiga shaahidka agtooda walahu haqsigii waxaa u bannaan xalifu inuu ku dhaarto cala istixqaaqi xaqin xaq mutaysigii oo masada'ihi xaqii inuu hee inuu guday u guday qof kale ictimaadan asagoo cuskanaya calaa khai muwariihi dhaxalsiiyaha hadkiisa ama qoraalkiisa ama fartiisa idaa waiqa hadduu ku kalsoon yahay bikhaihi fartiisa wa ammaanatihi iyo ammaanadiisa waaya wuxuu ku yidhi qof way u bannaanta inuu ku dhaarto xaq in uu ku leeyahay qof kale ama in qof ku lahaa ninkii waxa wey muwaridkiisa ahaa dhaxalsiyihiisa ahaa xaqiisii inuu u guday warqad caddaynaysa muwaridkiisa inuu ninkii deynti ku lahaa deyntii uu siiyey waa ninkii dhintay ee dee dhaxalsiyihiisa ahaa ama inuu xaq uu ku leeyahay hebel deyn inuu ku leeyahay hebel deyn baan ku leeyahay intaa dhan ama hebel deyn ugu lahaa waan bixiyey ninkiina wuu dhintay abihi bu ahaa tusaalaha wuu dhintay marka arrinkaas ma ku dhaaran karaa hadhow haddii maxkamad ugu soo wuu ku dhaaran karaa waase gormar ku dhaaran karo haddii uu ku kalsoon yahay qoraalka arta inay artii aabbihi tahay aabbihi artii si fiican buu garanaya waaya ammaanadiisana uu kalsoon yahay qof aamin oo dee aan waxba isdaba marinayn inuu yahay ayuu ku kalsoon yahay marka waa qarino xoog badan waiixu muctamad waxaa weeye jawaazu riwaayat alxadiidi xadiidka warintiisa inay bannaan tahay bikhaطin maxfuudin khaط ku xafidan indahu cinda araawi ka wax warinaya agtiisa xadiidka ma lagu warin karaa haddii aad hesho warqad waxaa weeye caddaynaysa inaad waxaa weye ka warisay hebel hebelkaani hebel kalu ka wariyay sanad baa ku yaalla iyo xadiid baa ku yaalla bimujarad warqadaas aad ku aragtay sanadka iyo xadiidkaas ma ku warin kartaa nacam waad ku warin kartaa xataa hadduusan xusuusanin inuu asagu qoray maxaa culamadu saasay ku camal fali jireen salaf iyo khalafba waayo ama asagoo ha qoro hadka ama qof kale ha qoro waaya mid kale riwaayadu way ka fududahay mar kasta ee shahaadada shahaadadu way culustahay xaq baa lagu kala goynaya lakin riwaayadu sidaa ma aha riwaayadu sidaa ma aha waaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fi taswiyati bayna alkhasmayni laba doodi ka dhaxayso in lagu simeeyo wax walba oo dee ay u baahan yihin in lagu simo wamaa yatbacuhaa iyo waxa raacaya macnaha in loo garsooro oo waxa weeye aan la kala fadilin liyusawi ha simo qaadigii bayna alkhasmayn labadii doodayey fii dukhuulin gelid ay u soo gelayaan calayhi asaga wa qiyaamin istaag uu istaagay lahumaa labadooda wastimaacan dhegaysi uu dhegaysanaya walaaqati wejin weji furnaan wa jawaabi salaamin iyo salaama uga jawaabaya wamajlisin iyo waxaa weeye majliskii golihii la fadhiisanayay walasaxu muctamad waxaa weeye rafcu muslim muslim in laga korraysiinayo calaa dimiyin dimi fiihi majliskii qaadigu labada qof ee dooda qaba markay u soo galaan yani waa inuu cadaalo u sameeyaa labada qof ee khasmaynka ah xagga gelitaanka waa inuu ka simaa oo midkood midkan uu ka soo horgelin oo dhaho soo wada gala oy mar u soo wada galaan waa inuusan dhahin hebel ha soo galo oo labada qof ee dooda ka dhexaysa muddaci mudda calayh kadib hebel ha soo galo ma bannaano maxay u kala fadilay labadii qof waa inu dhaha soo wada gala ayagu hadduu doonaan ha soo kala horreeyaan waa inuu mar u wada fasaxaa sidoo kale xagga istaagga ama ha wada istaago labadooda hadduu ixtiraamayo ama labadooda yuusan wada istaagin laakiin midna inuu ixtiraamo o waa waa saaxiibkay waa sheekh hebel uu fadhiga oga kaco kii kale markuu soo galana uu iska fadhiisto uusan fadhiga oga kici taa waxay keenaysaa inuu qalbijabu ku dhaco waaya cadaalad loo bahay inuu sameeyo istimaac hadalkooda markuu dhegaysanayo waa inuu si fiican labadooda u oo egidda xataa midna waa inuusan eegin midna usan maarata ka jeedsan waa inuu ama labadooda wada eegaa ama labadooda ka wada jeedsadaa laakiin waa inuusan si u dhagaystaa waaya dalaaqati weji weji furnaanta waa inuusan midna wejiga u furfurin midna wejiga usan ka xidhanin weji cambuus usan u fiirinin xagga salaanta jawaabteeda labadoodaba hadday salaamaan waa inuu mid kasta salaantiisa ka jawaabaa inuu midna u jawaabo midna ka aamusa majliska xagga golaha sida loo fadhiisanayo hortiisa markay fadhiisanayaan waa in labadooda hortiisa soo fadhiisiya ama labadooda midna midigtiisa fadhisiy midna bidixdiisa lakin waaa la diidaya midna inuu agga hore fadhiisiyo midna agga dambe uu fadhiisiiyo taasaa la diidaya waaya sidoo kale waa inay meel siman ay fadhiistaan oo isleeg laakiin haddii midna muslimu yahay midna gaalu yahay wuu kala fadili karaao muslimkaa laga saraysinaya gaalka muslimka meel saraa la fadhiisan gaalkana meel hoosaa la fadhiisan sida sayd cali ka soo aroortay markii uu dacwadda oola yimid qaadigiisii shureex asagii nin Eh, qaadigii fadhiga oga kacay sayd cali meeshiis uu fadhiisiiyey shureex iyo ninkii dimigahan iskala fadhiisteen waaya markaasuu sayd cali wuxuu yihi hadduu khasbiga ninka dooda naga dhexaysa haduu muslim ahaan lahaa labada anadoo hortaadan fadhiisan lahayn buui waaya haddii haddaba idaa jalasaa labadii khasmayn hadday fadhiistaan falahu waxaa u bannaan qaadigii an yaskuta inuu aamuso wa an yaquula inuu dhahana way u bannaan liyatakalam ha hadlo almudaci kii wax sheeganaya faida dacaa hadduu sheegto xaqi aalaba wuu dalbanayaa khasmahu kii dooda ee ka dhexaysa wuxuu ka dalbanaya biljawaabi inuu jawaabo fain aqara hadduu qiro fadaaka arrinku iska cadyahay wain ankara hadduu dafiro falahu waxaa u bannaan qaadiga an yaquula inuu ku dhaho lilmudaci kii wax sheeganaya alaka bayinatun markhaati ma haysataa wa an yaskuta inuu iska aamusana way u bannaantahy fain qaala hadduu dhaho kii mudaciga ahaa lii bayinatun markhaati baana haystaa uriidu waxaanse doonayaa taxliifahu inaan dhaariyo kan waxa weeye mudaca calayhiga ah falahu dalika arrinkaasi u bannaanta aw mase qaala wuxuu yidhi kii waxa weeye mudaciga ahaa laa bayinata wax markhaatiya lii anima sugnaanin uma dabeetana axdaraha dib buu ka keenay qubilat waa la aqbalayaa markhaatigaasi ama bayinadaasi filasax wuxuu yidhi labadii khasmayn hadday qaadiga hor fadhiistaan qaadigii waxaa u bannaan inuu iska aamuso ilaa ay ka hadlaan maxaa yeel waxay u imaadeen inay hadlaan waxaa kaloo u bannaan qaadi inuu dhaho hadduusan qofkii muddaciga garanaynin ninka muddaciga ay wax sheeganaya labadiinna midkii muddaci ah hadalka ha bilaabo ilan kaasaa waxa weeye dacwada qaba midda kale waxa laga yaabaa inay cabsadaan oo qaadiga ka hebaystaan ilaa uu qaadigu la hadla inaysan hadli karinba haybe ay ka hebaysanayaan qaadiga haddaba haddii eh, midkood uu wax sheegto oo dacwo saxiixa uu sheegto ninkii dood ay ka dhaxaysay ee muddacalayga ahaa ayuu ka dalbanayaa inuu u jawaabo u jawaabu leeh laba mid weeye markaa inuu qiro inuu dafiro haddii uu qiro u dhaho waa sax ninkan wuxuu igu sheeganayo waan u qirsanahay fadaaka arrinkuu dhammaaday qaadigu dee uu wuxuu leeyahy xaqaa lagu leeyahay iska bixi ama xaqaa waxaa weye gud ayuu leeyahay haddii laakiin uu dafiro u dhaho ninkan wuxuu sheeganaya waxba kama jiraan waxba iguma leh qaadigii waxaa u bannaan inuu ku dhaho kii mudaciga ahaa wax markhaati aan u haysaa caddayn ma u haysataa iyo markhaati waxaanad sheeganayso inuu iska aamusana qaadigu aq buu leeyahay waaya si aan lagu tuumin inuu ninkan mudaciga u janjeero haddaba hadduu dhaho ninkii mudaciga ahaa markhaati baan haystaa laakiin waxaan doonayaa intaana markhaatiga aana keenin inaan ninkan dhaariyo ninkan mudda calaygaah inaan xaqaa ku lahayn inuu aanaan ku dhaariyo ayaan doonaya arrinkaa xaq buu leeyahay qaadigu u dhaarinaya u dhaaru leeyahay maxaa yeele waxaaba dhici karta inuu ninkan dhaartii ka tawaruco markii la dhaho dhaaro inuu dhaartii ka cabsada dhici karta oo markaa uu xaqii uu qiro dabeetna taasaa uga fudud inuu markhaati uu raadiyo amkaa markhaatigii uu keeno taasaa uga fududba uga toobiyeysa inuu ka kaaftamo markhaatigaba dhici karta haddii uu dhaartana waxaa laga yaaba inu ujeed leeyahay ninkan ha dhaarto dabeetna inuu khaain beenaa leeyahay caddee oo markhaati keen markhaati keen ilan markaas dhaartiisi socon maysa haddii markhaati la keenee waaya haddii uu laakiin u dhaho wax markhaati anu ma haysto ninkii muddaciga ahaa kadibna uu markhaatigii dib ka keeno waa laga aqbalayaa markhaatigaas waay maxaa yele waxa laga yaaba qofkii inuu markhaatiga uusan xusuusnayn marka uu sidaa lahaa dabeetna dib uu ka xusuusta markhaatiga uu keenaa dhici karta wainisdaxama haddii qaadiga golihiisii ay isku soo ciijiyaan khusuuman kuwa dood qaba qudima waxaa la horraysiinaya alasbaqu ka ugu horreeya fain jahila qaadigii hadduusan garanayn midkii soo horreeyey aw amase jaa-uu ay imaadaan kuwa khusuumta ah macan hal mar ay wada imaadaan uqric waa loo qori tuurayaa wayuqadamu waxaa la horraysiinaya musaafiruuna kuwo socoto ah mustawfizuuna oo safarkii isku diyaarinaya waniswatun iyo dumar wain ta'aharuu haba dambeeyaan kuwa musaafiriinta iyo kuwa dumarka ah maa lam yakuruu haddaysan badanin walaa yuqadamu la hormarin maayo saabiqun mid soo horreeyey waqaaricun iyo mid qorituurkiisu soo baxay ilaa bidacwa hal dacwad mooyaane wuxuu ku yidhi haddii qaadigii majliskiisii dad badan oo dacwad qaba ay ku soo ururaan waxaa loo kala horraysiinayaa say usoo kala horreeyeen qaadigu wuxuu samaynayaa dad ayaa u qoreeya say usoo kala horreeyeen oo markaa qofba qofu ka horreeya ayaa laga horraysiinaya waaya say u kala horreeyen baa loo kala hormarinaya alxaqu liman sabaq haddii qaadigu usan garanaynin ciddii soo horraysay ama isku mar soo galeen dadkaa dacwada qaba waxa weeye waa loo qorituurayaa qofkii markaa qorituurkiisu soo baxo ayaa la horraysiinayaa hadday dadkaa waxa weye dacwada qaba ee maxkamadda fadhiya ay qaar musaafiriin yihiin degdegaya oo safarka isku diyaarinaya kuwaasuu mudnaanta siinaya oo horraysiinaya si aysan maarata ugu dhib mudanin inay safarkii ka habsaamaan dadkii wada socdaan ay ka tagaan hadday dumar ku jiraan dumarkiibuu hormarinaya oo raggii ka hormarinaya maxaa dumarka had iyo jeer waa masaakiin waa ducafo in la asturo ayaa layna faray marka ayagu horraysiinayaan waa haddii laakiin dadka musaafiriintii dumarku aysan badanin hadday badan yihiin waxaa weeye ama dadka meesha joogo wada musaafiriinay yihiin si isoo kala horreeyeen ayaa lagu kala hormarinaya hadday isku mar wada imaadeenna waa loo qorituurya ah, saan soo sheegnay qof soo horreeyey ama qof qorituur ku guulaystay oo qorituurkii lagu hormariyey la siin mahayo ilaa hal dacwad mooyane hadduu dacwado badan qabo kiisas badan uu qabo hal dacwad maa lagu horraysiinaya dacwadihiis kale mar kale looga dhigaya haddii kale dacwado badanuu qabo waxa laga yaabaa inuu maalintaas dhanba asagu qaato oo kiisaskiisu ay qaataan wakti oo idil oo dadka kale meesha ka baxaan taasaa la diidaya halkanuu leeyahy walaa yuqadamu saabiqun mid soo horreeyey lagu horumarin maayo waqaaricun mid qorituur ku guulaysta ila bidacwa hal dacwa mooyaan hadduu dacwada balan qabo weeye wayaxrumu waxaa qaadiga ka xaaraana ittikhaadu shuhuudin markhaatiyaal inuu yeesho mucayaniina oo la cayimay laa yaqbal uusan aqbalin hayrahum kuwa aan ayaga ahayn waaya qaadiga waa ka xaaraan inuu dad gaaroo markhaatiga u samayso o dadkaa raggaas hebel iyo hebel iyo hebel mooyaan cid kale oo markhaatigooda aan aqbalaya ma jirto maxaa taasi waxay keenaysaa inay xuquuqdii dadka ay lunto maxaa yeel raggaas waxa wey mar walba inan la helin baa dhici karta oo markhaati aan ayaga ahayn arrintii loo sameeyo kadibna qaadiga hadduu dhaho nimankaa mooyaane niman kale waxaw markhaatigooda aqbali maayo xuquuq badan baa sidaa ku lumaysa waxaa shardi un ah qofka markhaatiga ah inuu yahay cadli laakiin in la cayima ma ah waidaa shahida haddii ka markhaati kacaan shuhuudun kuwa markhaati ah ayay arrin ka markhaati kacaan oo facarafa qaadiga uu garto cadaalatan cadaaladooda uu garto o fisqa ama fisqa uu ku ogaado camila uu ka camalfalaya bicilmihi wuxuu ka ogyahay oo ilaa haddii kale uusan xoogaal u ahayn markhaatiyaashaas waxay yihiin wajaba waxaa waajib alistiskaahu inuu taskiyadooda u dalbo wadaalika taskiyadaasina waxa weeye bian yaktuba inuu qoro qaadigii maa yatamayaز wuxuu ku soocan yahay ee lagu garanayo ashaahidu kan markhaatiga ah wlmashhuudu lah ka looga markhaati kacayo wacalayhi ka lagu markhaati kacayo wakadaa sidoo kale wuxuu qorayaa qadru deyni diinta qadarkeedii maala hadday dayn ahayd cala saxiixi muctamad haddaan qabanno wayabcau wuxuu la dirayaa bihi ay bimaa kataba wixii qoray musakiyan mid waxa weeye hubiye ah ayuu la dirayaa uma dabeetana yushaafihuhu waxaa kula hadlaya kula khitaabaya almusaki kii hubiyaha ahaa uma dabeetna yushaafihu almuakii musakigii ayaa kula hadlaya qaadigii bimaa cindahu waxa uu hayo ee xog ee soo ururiyey ayuu u sheegaya wa qiila waxaa baahna inuu kula hadlee takfi waxaa ku filan kitaabatu inuu qoro waaya wuxuu ku yidhi qaadiga agtiisa ay shuhuud markhaati uu ka markhaati kaco arin shuhuud dad markhaati ah ayay arrin ka markhaati kacay qaadiguna shuhuuddaas cadaaladooduu garanaya inay dad akhyaar ah oo waxa wey markhaati u subad inay yihiin ama fisqi buu ka og yahay cilmigiisu ka camalfalaya ogaantiisu og yahay ayuu ka camalfalaya hadduu cuduul inay yihiin uu og yahayna markhaatigoodu waa aqbalaya hadduu og yahay inay faasiqiin yihiinna markhaatigooda aqbali maayo haddii laakiin waxba uusan ka ogeyn ragga shuhuudda ah waba kama ogo cadaalad iyo fisqitoona kuma yaqaan waxaa waajiba ah marka inuu baarbaaro xaalkooda oo taskiyadooda uu raadiyo nimanka taskiyadooda inuu raadiyo u kuurgalo oo taas muxuu samaynaya marka wuxuu qorayaa qaadigu ninkan markhaatiga ah ee taskiyadiisa la raadinayo magaciisuu qoraya waaya iyo naanaystiisa iyo waxa lagu garanayo hadduu shaqaynaya shaqadiisa iyo meeshuu eh, joogo lagu yaqaan iyo waxa weeye cidda uu u markhaati furay iyo cid uu ku markhaati furay mashuud lahu iyo mashuud calayh u markhaati furay iyo ku markhaati furay ayuu qorayaa magacyadoodii iyo daynta uu ka markhaati kacay intay dhannayd ayuu qorayaa waxaasoo dhan buu qorayaa dabeetana qoraalkaas uu qoray ayaa wuxuu u dhiibayaa nin musaki ah oo hubiye ah oo soo baadhaya dabeetana ninkaas ayaa ninkii u kurgelayo waxa weeye dadkiibuu ka waraysanaya xaalkiisa kadibna markuu xogtiisa soo ururiyo inuu ninka yahay nin cadli ah ama nin faasiq ah midku labadaba soo ogaadaba qaadiga buu la wadaagayaa oo u sheegaya wuxuu le ninkaas waxaan soo ogaaday inuu sidaa iyo sidaa iyo sidaa yahay hadduu majruux yahay iyo hadduu mucadal yahayba qiil baa wuxuu leeyahay maya ooma baahna inuu la mushaafahoode waxa ku filan inuu qoraalun u soo qoro ninkan musakiga ah wixii uu la kulmay buu soo ogaaday wa sharduhu musakiga shardigiisu kan wax hubinaya waxa weeye ka shaahidin sida markhaati oo kale maca macrifati اljarxi waxa weeye jarxiga inuu garanayo waa qofka lagu durayo watacdiili waa qofka lagu ammaanayo ama lagu taskiyanayo inuu garanayo wakhibratu baaطini man qof xogtiisa hoose inuu og yahay yucadiluhu uu maaragtay tacdiilinayo inuu xogtiisa og yahay lisuxbatin liajli suxbatin suxba uu la saaxiibay awgeed aw jiwaarin ama derisnimo aw mucaamalatin aw mucaamalo dhex marta walasaxu muctamed waxaa weeye ishtiraadu lafdi shahaadatihi markhaatigiisa lafdigeeda inay shardi tahay wa annahu shani yakfii inuu ku filan yahay huwa qofkan aan taskiyeynayo cadlun waa qof cadli ah wa qiila waxaa l yaziid wuxuu ku siyaadinaya intaa ku daraya calaya aniga dushayda u cadli ku yahay wali anigu cadli i yahay wayejib waxaa waajib ah dikru sababi اljarxi waxa wey duridda sababteeda inuu sheego wuxuu ku duray wuxuu ku yidhi qofkan musakiga wax hubinaya ee markhaatiga xaalkiisa u kuurgelaya waxaa shardi ah in laga helo huruudii haahidka huruudii shaahidka ah ee hore noo soo waa wey way noo imaan doontaa huruudda haahidka huruud buu leeyahy shaahidku waxa ka mid ah inuu cadli yahay qof diyaanada oo xor ah ilaa akhirih shuruuddii shaahidka waa in laga helaa ila qofku ka markhaati kacaya inuu qofkan yahay qof hagaagsan oo markhaatigiisa la qaadan karo ama inu yahay qof faasiq ah ayuu ka markhaati kacaya marka laftiisaaba markhaati ah saa darteed shuruuddii shaahidka waa in laga helaa sidoo kale waxa usii dheer asaga inuu garanayo asbaabta wax lagu duro iyo asbaabta wax lagu tacdiiliyo asbaabta qofka la dhihi karo haddii uu la yimaado qofkani waa qof aan markhaati gelin oo majruux ulcadaal ah ama la dhihi karo qofkani waa qof hagaagsan oo cadaalad leh waa inuu garanaya asbaabtaas suusan u dhaawacin oo u jarxinin qof cadli ah ama u taskiyeynin qof faasiq ah sidoo kale waxaa shardi ah qofkan uu tacdiilinayo ama uu ku xukumayo inuu cadli yahay ama inuu faasiq yahayba inuu si fiican xoogaal ugu yahay xaalkiisa oo muxuu ka ogaan karaa saddex mid un inuu la suxbooday oo saaxiib ula ahaa muddo dheer ama inuu la darsayo oo jaar ula ahaa ama inuu la macaamilay macaamilo adduunya dhex martay saddexdaasa qofka lagu ogaadaa saddexdaasna waxaa lagu ogaaday qowlkii sayd cumar radi allahu tacaala canhu laba nin baa sayd cumar agtiisa ka markhaati kacay arrin dabeetana wuxuu ku yidhi anu idima garanayo yidhi ceebna idinkuma aha inaan idin garanayn waxaad ii keentaan buuhi cid idin taqaana oo idin taskiyeysa dabeetna nin bay u keeneen dabeetna ninkii wasiir cumar wuxuu ku yidhi maxaa labada nin ka taqaanaa markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku aqaanaa salaax niman suuban in yihiin oo ammaano leh wuxuu idhi jaar ma la noqotay labada nin oo markaa xaalkooda aad xoogaal u tahay iyo arrimahooda hoose maadaama aad jaar la ahayd markaas wuxuu ihi maya jaar lama ahayn wuxuu yidhi haddaba ma kolama caamishay adduunyo lacag ma isdhaafsateen dirham iyo diinaar si aad u ogaato ammaanadooda inay rag ammaano leeyihiin ila ragga waa lagu ogaadaa markii addunyada dhex marto ma ammaanadooda lagu ogaada qofka markaas wuxuu yidhi maya adduunyana ma dhex marin wuxuu yidhi haddaba safar ma la gashay iyo socoal yani safar ma wada gasheen ma wada socotayseen maxaa yeel safarka wuxuu caddeeyaa akhlaaqda ragga wuxuu yidhi maya haddaba wuxuu yidhi labada nin ma garanayside waxaad heshaa halkaa ka bax idinkuna waxaad ii keentaa nin idin garanaya ii keen weli asbaabta fisqigan inta badan waa asbaab qarsoon qofka musakiga dhayalkuma ogaan karo qofka waxa laga yaba qofka daahirkiisu inuu qof akhyaara oo wanaagsan u muuqdo laakiin uu faasiq yahay ama khaa inuu yahay dhici karta ama beenaal inuu yahay waayo qofkan uusan xoogaal u ahayn waxaa shardi ah qofku markuu qof uu eh, qof taskiyeynayo inuu la yimaado lafdu shahaada inuu dhaho waxaan ka markhaati ahay qofka inuu cadli yahay ama waxaan ka markhaati ahay qofka inuu yahay qof eh, faasiq ah inuu sidaa dhaho ayaa loo baahaya waxaa ku filan dhaho qofkani waa qof cadli ah inuu dhahaa ku filan qiil baa wuxuu ihi maye intaa keliya kuma filleeh waa inuu ku daraa cadlun calaya walii aniga cadli buu ii yahay cadli buuna igu yahay macnaha waxaa laga wadaa yani qowlkiisa aniguu igu soconaya oo hadduu wax iga markhaati kaco waxa wey markhaatigiisu igu soconaya hadduu wax ii markhaati kacana wuu igu soconaya bimacnaa waxa wey ninkan waa nin markhaati aan gashan karo markhaatina iga geli kara saa inuu ku dara wey taasi wsi adkaynaysaa buu leeyahay oo meesha waxay ka saaraysaa in waxa wey ninkan uu arrimaha qaarna cadli ku yahy arrimaha qaarna uusan cadli ku ahayn meesha ka saaraysaa wayuctamidu waa yactamidu cuskanaya qofkan jaarixa ah fiihi jarxigii wuxuu cuskanaya markuu qof uu durayo almucayanata aragti aw alistifaadata ama faafid wayuqadam waa laga horraysiinaya jarxigii cala tacdiili tacdiilkii waa laga horraysiinayaa fain qaala hadduu dhaho qofkii wax tacdiilinayey fain qaala hadduu dhaho almucadilu qofkii wax tacdiilinayey ee qofka cadaaladda ku xukumayey caraftu waan gartay sabab aljarxi sababkii qofka lagu durayay ayaan gartay ee lagu dhaliilayey wa taaba minhu qofkan uu ka toobad keenay aslaxa wuuna wanaajiyey suluugiisii iyo dhaqankiisii qudima markaa asaga laga horraysiinaya qowlkii jaarixa walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniga laa yakfi inuusan ku fillayn fi tacdiili tacdiilkii qofkii markii cadaalad lagu xukumayey qowl muddac caleyh qofkii wax lagu sheegay inay odhaahdiisa u yidhi huwa qofkani cadlun cadli weeye waqad halida laakiin wuu khaldamay wuxuu ku yidhi qofka jaarixa ah ee qof duraya waxaa shardi ah waxa uu ku duraya inuu ku arkay maalan qofku wuxuu ku duray inuu zaani yahay waa inuu arkay asagoo zinaysa waa inu dhihiisa ku arkay haddii uu maalan uu ku duray qadaf inuu wax qadfana waa inuu maqlay ama waa inuu arkay ama waa inuu ku maqlay xumaantaa uu ku duray qofka waaya laakiin kuturikiteenaho waxaa la sheegaa qofkan inuu saas yahay waxaa la yidhaahdaa qofkuma duri karo ama waa inuu dhihiisa ku arka ama inuu dhegihiisa ku maqlaa xumaantaa uu qofka ku durayo sidoo kale qofkan jaarixa wuxuu cuskan karaa waxa uu ku durayo istifaada dadka in dhexdooda ku faaftay istifaada ma aha kutulikuteenaho maaha waa hadal dadka dhexdooda ku faafay oo dadka o dhan baa ku sheekeynaya istifaada waa wax shaa'ica oo macruufa dadku wada yaqaanaan oo cid kasta kuu sheegayso waa mutawaatir yani labadaasuu cuskanaya ama waa yaqiin ama waa istifaada jarxi iyo tacdiil hadday istacaarudaan nina uu ninkanu taskiye u dhaho ninkan waa nin wanaagsan oo khiyaar ah nina u dhaho ninkan waa nin xun oo kada oo kada ah midkee la hormarinaya waxaa la hormarinaya jarxiga ayaa laga hormarinaya duritaanka la duray baa laga hormarinaya tacdiilka sababtoo ah duriddu had iyo jeer ziyaadata cilmi wadataa cilmi dheeraaday wadataa waaya ooga xog hoose ayay haysaa qofkan qofkan waa qof wanaagsan waa laga yaaba og xogtan ninkan uu ku duray inuusan ogeyn waxaan qofkan ku duray inuusan la soconin baa dhici karta waa isagoo daahirka u raacayo haddii qofkii mucadilka ahaa laakiin uu dhaho qofkan lahaa waa qof wanaagsan oo cadli ah ninkan waxaa lagu duray waan ogahay in waaasi waaas lagu sheegay waan ogahay laakiin waxa uu ka toobad keenay oo ninkani wuu hagaagay markaa hadalkiisa laga hormarinaya maa ziyaadatu cilmi marka wata aqoon dheeraada aqoontii jaarixa uu ka ogaa aqoon ka sii xeeldheer ayuu ka ogyahay marka wayactamid wuu cuskanayaadhe qofkii jaarixa fiihi kanuu durayo ee uu wax ka sheegaya almucayanata aragti aw alistifaadata ama faafid hadalkaa uu ka sheegaya inuu yahay hadal faafay oo dadka dhex galay wayuqadamu waa laga horraysiinayaa jarxigii cala atacdiili cadaalad ku-xukumidii fain qaala hadduu dha almucadilu kii cadaaladda ku xukumayey caraftu waan gartay sabab aljarxi duridda sababteeda waxa lagu duraya ninka waan ogahay wa taaba minhu wuuna ka toobad keenay wa aslaxa wuuna hagaajiyey dhaqankiisii qudbiga markaa asaga laga hormarinaya walasaxu muctamad waxa weye annahu shaaniye laa yakfii inaysan ku fillayn fi tacdiili cadaalad ku-xukmintu qowl lmuddac caleyhi kuwii wax lagu sheeganayay inuu dhaho huwa qofkani cadlun adli qad alid u khaldamay macnaha haddii ninkii waxa weye ninkan markhaatiga uu ka markhaati kacay ee uu yidhi qadiyadan waxa weeye waxaa iskale ninkan nin kale u xukumay oo waxa we anu markhaati waxaan ka ahay ninkan in xaqa lagu leeyahay ninkan muddacadayga in xaqa lagu leeyahay ayaa markhaati ka ahay haddii nin uu dhaho shaahid ah dabeetana kii lagaga markhaati kacay baa wuxuu yidhi ninkan shaahidka ah waa nin cadli ah oo diyaan aha nin wanaagsan weeye oo akhyaar ah laakiin wuu khaldanaa hadalkiisa ma lagu kaaftoomaya tacdiilka qofka lagaga markhaati kacay ma lagu kaaftoomaya maya lagu kaaftoomi maayo waa la baaraya haddaan la garana xaalkiisa waa la baaraya maxaa yeelay tacdiilka iyo baxiga in la baaro waxa weeye waa xaq ilahi u iska leeyahay muctamed waa w anhu shan laa yakfi inuusan ku filay fi tacdiili cadaalad kuxukminta qowl mudda calayk wax lagu sheegay in oraahdiisa u dha huwa asagu qofkan markhaatiga ah cadlun waa caadil waqad qalida uuna khaldamay halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsal allah wslam